بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل waxaynu ka bilaabaynaa bogga boqol iyo shan iyo toban boqol iyo shan iyo toban baynu ka bilaabaynaa waana jawaasimta ficilka mudaaric jasmisa jawaasimta ficilka mudaaric jasmisa jawaasimtaasaynu ka bilaabaynaa fain saqadad hadday xadfoonto alfaau fa'du hadday xadfoonto bacda dalabi dalabka dabadii hadday xadfoonto wa qusida loona qasdo aljazaa'u jaze loo qasdo juzima waa la jasminayaa mas'aladani waxaa weeyi uu sheekhu ka hadlayaa dalabkii hadda aynu soo marnay waxyaabihii dalabka ahaa een soo marnay dalabkaa haddaba haddii fa'dii ay wadan jireen fa'dii laga tago oo bilaa fa ay noqdaan waa la jasminayaa laakiin shuruud baa lagu xidhayaa oo shuruud baynu u baahannahay fa in saqadad hadday dhacdo ama ay xadfoonto alfaau fa'du hadday xadfoonto fa'dii baa xadfoontay oo la waayey bacda dalabi dalabka dabadii ayay fa'daasi xadfoontay dalab bay daba dhacday waa inay bacda dalab bacda nafyi looma baahnaa bacda dalab baa shardiya waqusida waxaana loo qasday aljazaau jaza ayaa loo qasdaya jazana waa looga qasday inay laba jazu waxa weeye inay labadan shay kala dhalanayaan oo sabab iyo musabab ay isku yihiin ayaa loo qasday juzima waa la jasminayaa markaa waa in mudaaricii fa'da watay ee fa'da laga waayay la jasmiyaa jaazimka jasmiyey laba qowl baa ku jira culimmada qaar waxay yidhaahdeen dalabka ayaa jazmiyey culimmada qaarna waxay yidhaahdeen meye aadaad aadaatu shardi laba ficil jasmiya ayaa isaga iyo ficlu shardigiiba la xadfay waa jawaabkii isagu iyo jawaabkaa jawaabkii unbaa sheegan aayaddan qur'aanka abuu ah sheekhu usoo qaatay naxwu qowlihi tacaalaa alle qowlkii oo kaleba weeye qul waxaa tidhaa nebi maxamedow tacaalow kaalaya dheh atlu waan idinku dul akhriiye haddaba aayaddaa qur'aanka ah ereyga atlu waa ficil mudaaric wuxuuna daba dhacay dalab buu daba dhacay amara oo tacaalow amara amar haddaba dhace eh fa'dii uu wadan jiray ayaa la xadfay oo waa bilaa fa fa'dii ma sito atlu fa atluwa ayaa la odhan lahaa fa'dii baa la xadfay waxaa looga qastay jazaa wax la yidhaa jazaa tacaala waa kaalaya hadday yimaadiin abaalmarin maxaa loo siinayaa waxaa loo siinayaa tilaawada waa qur-aan baa lagu dul akhriyayaa tacaalow kaalaya atlu waan akhriyi oo waan idinku dul akhriyiye haddaba tilaawadu waa abaalmarin iyo jazo weeyi imaatinka laga jazaynayo ficilkaa atlu'a waa la jasmiyey calaamatuljasmihiisuna waa xadfu xarfulcilli wahiya lwaaw damadan ka horaysana waa daalla calayhi isagay kutusaysaa wowga xadfan waxaana looga qastay jaze ayaa looga qastay bacda dalabna uu dhacay haddaba atludaa qole waxay leeyihiin dalabka laftiisaa jasminaya qolena waxay leeyihiin maye eh ereygii in ahaa iyo ficlu shardigiisii ayaa wada xadfan kolka atrudu waa jazihi weeyi waa jawaabu shardigii inta waxay ka dhigan tahay oo kale qul waxaan idhi qul waxaa tidhaah tacaalow kaalaya fain ta'tuu ilaya haddaad ii timaadiin atlu calaykum waan idinku dul akriyi fain ta'tuu ilaya haddaad ii timaadiin haddaba waxaa la xadfay intii iyo ta'tuudii iyo atludii jawaabka ahayd oo qura ayaa sheegan sidaas ayay culimmada qaarkoodna aayaddaa markii ay marayeen ayay ku macneeyeen ay ku fasireen wa sharduljasmi jasmaha waxaa loo shardiyaa bacda nahyi nahyi debedii markuu dhaco sixatu xuluuli ilaa in iyo laa wada socoto degiddeedu inuu ansaxayo maxallahu meeshiisa uu dego maxallahu meesha nahyiga inuu dego haadaasi waa nahyigii haddaba ficilkan mudaaricee fa-du ay ka xadfoonaatay hadduu nahyi daba dhaco marka la doonayo in la jasmiyo waxa shardi ah ama loo shardinayaa oo culimoy lagama maarmaan ah oo shardi lagama maarmaan ah in halka nahyiga inlaa lagu bedelo macnuhuna uu sax noqonayo markaa unbaa la jasmini naxwo laa tadnu min alasadi libaaxa ha u dhowaan taslam waad badbaadiye away ficilkii fa'da wadanayey ee mansuubka aan u soo dhigannay ee marka fa'da la xadfo majsuumka isku beddelay waa kee laa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa taslam waad badbaadiye ficilkii mudaaric mee waa ereyga taslam weeye taslam taslamtaa weeyaan ficilka mudaariceen doonaynaa taslam haddaba ficilkaa mudaaric bacda nahyi buu dhacay oo laa tadnu min alasad ah in la jasmin karayo waxaynu ku garani ilaa baa lagu bedeli karaa laa tadnuda oo maxaynu odhan ilaa tadnu min alasad haddaad libaaxa u dhowaan weydo taslam waad ka badbaadi dee waa sax haddaad libaaxa u dhowaan weydo maadan badbaadaynin isagaad ka badbaadi cala alaqal isaga ayaad ka badbaadi haddaad u dhowaan weydo haddaan idhaa ka waran laa tadnu min alasadi yaakuluka laa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa ya'kuluka uu kuu dhow uu ku cuniye ya'kuludaa reebi maayo oo jasmin maayo maxaa sababay laa tadnudii baan ilaa lagu bedeli karaynin waxaan la odhan karaynin ilaa tadnu min alasad ya'kuluka ayaan la odhanaynin ma suurtagalba in laa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa haddaadan u dhowaan ya'kulka uu ku cuni haddaad libaaxa u dhowaan weyda muu ku cuni mise waad ka badbaadiba waad ka badbaadaysaa haddaba in iyo laa in meesha nahyiga lagu bedelo macnuhuna sax noqdo ayaa nahyiga la shardiyaa wa sharduljasmi jasmaha waxaa la shardiyaa bacda nahyi nahyiga dabadii wax lagu jasminayo sixatu xuluuli ilaa ilaa degiddeedu inay ansaxdo maxallahu nahyiga meeshiisa ay degto naxu laa tadnuha u dhowaan min alasadi libaaxa ha u dhowaan taslam waad badbaadiye bikhilaafi ya'kuluka ya'kulukaduse way khilaafsan tahay oo iyada la jasmin maayo ilayn ilaa baan degayn halkiiya kow hal qodob baynu haddaba culima soo marnay halkaa qodob waa mudaaricii fa'da wadanayey bacda dalab markuu dhaco fa'dana la xadfo inaan la nasbinaynine la jasminayo jaasimkana laba qowl baa la khilaafay wayujzamu aydane waa la jasmin ficilka mudaaric bilam ereyga lam abaa lagu jasmin ficilka mudaaric lam baynu ku jasmini naxu lam yelid ilaahay ma dhalin walam yuulad isagana lama dhalin yelid waa ficil mudaaric lamta ayaa lagu jasminayaa yuulad sidoo kale waa ficil mudaaric lamta ayaa lagu jasminayaa wa lamaa lafdiga lamaa ah oo kale weeye lamaa naxu lamaa yaqdi weli muu xukumin lamaa yaqdi weli muu xukumin ereyga jaasimka ah ee wax jasminaya waa lamaada ka la jasminayaana waa yaqdi lamaa yaqdi weli ma gudanin maa amarahu wixii ilaahay uu faray lamaa yaqdi ka wax jasminayaa waa lamaada ka la jasminayaaduna waa yaqdi calaamatuljasmuhuna waa xadfulyaah wabilaami laam baa lagu jasmin waa laamulamar walaa baa lagu jasmin waa laa naahiya ama ducaa'iya adalabiyatayn ee labaduba dalabka faa'iideynayey laamka laamulamarka ah iyo laada laahunaahiyada ah labadaasina hal ficil bay jasmini naxwi liyunfiq ha bixiyo oo kaleba wey liyunfiq ha bixiyo haddaba liyunfiq markaynu nidhaa ereyga wax jasminayaa waa laamka ka la jasminayaana waa yunfiq calaamatuljasmuhuna waa sukuunkaa liyunfiq ha nafaqeeyo ha bixiyo iyo liyaqdi ha guto oo kale liyaqdi liyaqdi ha xukumo liyaqdi laamkaasi waa laamul amar ficilka yaqdi'ihina waa ficilkii mudaaricee la jasminayey calaamatuljasmuhu waa xadfulyaa laamka ayaa jasmiyey liyunfiqna saxiixulaakhir buu ahaa liyaqdina ya-buu ku bukay laa tushrik ilaahay ha u shariig yeelin oo kaleba weeyi laa tushrik ka wax jasminayaa waa laada laa naahiya ka la jasminayaana waa tushrik calaamatuljasmihiisuna waa asukuun laa tu'aakhidnaa oo kaleba weeye hanoo qaban ka wax jasminayaa waa laa ka la jasminayaana waa tu'aakhid calaamatuljasmuhuna waa asukuun waa laadii ducaa'iyada ahayd haddaba intaa hadda aynu marayno hal hal ficil ayay jasminayaan ereyadaa aynu soo dhigannay xabaddiiba hal ficil bay jasminaysaa waxyaabaha labada ficil jasminaya ayuu halkanna inoogu darayaa wayejzimu waxaa jasmin ficlayni laba ficil waxaa jasmin in ereyga in a ayaa laba ficil jasmin iyaduna waa shardiyo oo rabdi iyo isku xidhid bay faa'iideyn wa idmaa lafdiga idmaa abaa laba ficil jasmin idmaadu sidoo kale iyaduna laba ficil bay jasminaysaa rabdi bayna faa'iideynaysaa labadaasi waa xuruuf in inay xaraf tahay waa muntafaq idmaa inay xaraf tahayna waa qowlka saxiixa ah wa ayne lafdiga ayne ah ayaa isna laba ficil jasmin ayne markay istifaamiyada ahayd ma aha waa marka ay shardiyada tahay ayay laba ficil jasmin annaa lafdiga annaa abaa isna laba ficil jasmin annaadu laba ficil bay iyaduna jasminaysaa wa ayaana lafdiga ayaana ah ayaa laba ficil jasmin wa mataa lafdiga mataa ah ayaa laba ficil jasmin wa mahmaa lafdiga mahmaa abaa laba ficil jasmin wa man lafdiga man abaa laba ficil jasmin wa maa lafdiga maa abaa laba ficil jasmin wa xayumaa lafdiga xayumaa abaa isna laba ficil jasmin naxwo in yasha hadduu doono yudhibkum wuuba idin baabi'in ilaahay hadduu doono wuu idin baabi'in ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficilka koowaad ee ficlu shardigii waa yasha calaamatuljasmihiisuna waa asukuun adaahir jawaabkiisuna waa yudhib calaamatuljasmihiisuna waa asukuun adaahir man yacmalka sameeyo suu-an xumo yujza bihi waa lagu abaalin xumo haddaad samayso kii lagu abaaliyo ayaa tahay aaway ereyga labada ficil jasminaya waa man ficilka koobaad ee ficlu shardiga ihi waa yacmal calaamatljasmihiisuna waa sukuun adaahir jawaabkuna waa yujza calaamatljasmihiisuna waa xadfulif maa nansakka aanu nasakhno oo min aayatin aayad ah ow amase nunsiiha aanu ilowsiinno na'ti waxaanu la imani bikhayrin minhaa wax ka khayr badan ereyga labada ficil jasminayaa waa maa ficilka koowaad ee ficlu shardigii waa nansakh calaamatuljasmihiisu waa sukuun jawaabkuna waa na'ti calaamatuljasmihiisuna waa xadfulyaa wa yusamaa waxaa lagu magacaabayaa alawalu ficilka koobaad shardan shardi baa lagu magacaabi ficilka koobaad waa shardi wathaaniika haaniga ana waxaa lagu magacaabi jawaaban jawaab iyo wa jazaa'an jaze baa lagu magacaabi wa idaa lam yaslux markuu u suuban waayo limubaasharati alaadaati aadaadku la baashiridda uu la baashirayo qurina waxaa lala xidhiidhini bilfaa'i fa baa lala xidhiidhin faha lagu dara baa la odhanayaa hadduu aadaadku la baashiri waayo waa marka jumla ismiya jumladu ay noqoto ama jumlo qad wadata ay noqoto ama jumlada lan laga bilaabay ay noqoto ama jumlada maa laga bilaabay ay noqoto waxaa lagama maarmaana inaynu fa ku darno idaadana waa la keenaa idaa alfujaa'iya hadday jumladu ismiye tahay wa idaa lam yaslux markuu u suuban waayo jawaabku limubaasharati aadaati aadaadka la baashiridiisa qurina bilfaa'i fa baa lala xidhiidhin toddoba mas'alo oon kitaabteennii hore ku soo marnay weeye waa toddoba mas'alo intaa uu ina inaleeyahy fa'daa lagu dari kutubteennii hore hadday tahay kawaakibkii hadday tahay camriidigii hadday tahay ruuxulicraabkii intaba toddobada mas'alo waan ku soo marnay kolka waa masaa'il aynu horay usoo dhigannay wain yamsaska naxwu wain yamsaska bikhayrin ilaahay hadduu khayr kutaabsiiyo fa huwa isagu calaa kulli shayin shay kasta qadiirun mid kale oo awoodula weeye ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficlu shardigiisu waa yamsas siinka dambuu ku joogaa calaamatuljasmuhu waa asukuun adaahir jawaabkuna waa fa huwa calaa kulli shayin qadiir jumlada ismiyada ah ee mubtadihiya khabarka ka kooban haddaba marka hadday jumlo noqotay fa baa lagama maarmaana fa huwa af carabiga waxaa khalad noqonaya in fa'daa laga tago af carabiga halkan oo kale fa'daa lagama tegi karo ow biidaa alfujaa'iya idaada fujaa'iyada ana waa lagu daraa idaa alfujaa'iya idaada fujaa'iyada waa markay jumladu ismiyo tahay sida naxwi aayaddan oo kale wa in tusibhum haddii ay asiibto sayi'atun wax laga naxaa haddii ay asiibto bimaa bisababi maa kii sababtiisa ay u asiibto qadamad ay hormarisay aydiihim gacmahoogu idaa hum waaba iyagoo yaqnaduuna quusanaya waxaabad moodaaba inay ilaahay raxmaddiisii ka quusanayaan gacmahoogu waxay geysteen markaannu ku yara siibno ereyga labada ficil jasminayaa waa in ficlu shardiguna waa tusib ba'du ku joogaa calaamatuljasmuhuna waa assukuun jawaabkii waa idaa hum yaqnaduun jumladaa ah idaa hum yaqnaduun hum oo mubtada'a iyo yaqnaduun oo jumla ficliya ah oo khabar u dhacday mubtada'a raabidkiina idaa baa laga dhigay idaa alfujaa'iya ayaa raabidkii ayaynu ka dhignay ama aayadda qur'aankaa ah raabidkii idaa alfujaa'iya buu noqday halkaa matnigii baynu kaga baxnay intii matniga ahayd ee jawaasimta aynu ku arkaynay ayaynu bartaa kaga baxnay bal hadda waxaan doonaynaa sharaxa inaan eegno sida uu sheekheennu u soo sharxo jawaasimta iyo warkooga lama nqadaa markuu gebagabooday alkalaamu ka hadalka calaa maa kii laga hadlayo yansibu nasbinaya alficla almudaarica ficilka mudaaric ficilka mudaaric waxaa nasbinaya ka hadalkiisii markuu gebagabooday sharactu waxaan gudagalay fil kalaami ka hadal baan gudagalay calaa maa kii laga hadlo yejzimuhu uu jasminayey calaa maa yejzimuhu ka ficilka jasminaya inaan ka hadlo ayaan gudagalay waljaazimu ka wax jasmiyaa darbaani waa laba qaybood jaasimun mid jasmiye lificlin waaxidin ficil qura khamsatu umuurin waana shan arrimood wahiya khamsatu umuur waa shan arrimood shan arrimood baa culima hal ficil jasmini axaduhu axaduhaa midkood adalabu waa dalabka dalabka isagaa wax jasminaya wadaalika kaasina annahu idaa taqadama markuu hormaro lanaa innaga lafdun lafdi markuu inoo hormaro lafdiga oo daalun ku tusinaya calaa amrin amar ku tusinaya ow nahyin ama nahyi ku tusinaya aw istifhaamin ama istifhaam ku tusinaya ow gayri daalika ama arrinkaa kayrkii oo min anwaaci dalabi dalabka noocyadiisa ah wax ku tusinaya markuu xagga hore maro wa jaa'a uu yimaado bacdahu dabadiina ficlun ficil uu yimaad ficilka oo mudaaricun mudaarica ficilka oo mujaradun laga qaawiyo min alfaa'i fa laga qaawiyo oo waqusida bihi loola qasdo aljazaau jazana loola qasdo fa innahu yakuunu wuxuu noqon majzuuman mid la jasminayo bidaalika dalab dalabkaa mid lagu jasminayo ayuu noqon dalabkaa ayaa lagu jasminayaa limaa liajli maa kii dartii fiihi dhexdiisa ahaaday oo min macno shardi shardi macnihiiya dalabkaasaa lagu jasminayaa waxaana loogu jasminayaa waxa ku dhex jiro shardi macnihiiya wanacnii waxaan uga jeednaa ama aan uga qasdaynaa wanacnii waxaynu u qasdaynaa biqasdiljazaa'i jazaha ha loo qasdo hadalkaa ah waxaynu uga qasdi annaka adigu tuqadiruhu waad ku qadaraysaa musababan baad ku qadaraysaa mid la sababayo ama la sababay can daalika arrinkaa xaggiisa laga sababay almutaqadimi ee horreeyey ficilkan jazaha ah ayaa ka dhalanaya baad qadaraysaa ka hore kamaa ana jazaa'a shardi sida shardiga jazihiisuba musababun uu yahay mid looga sababo can ficli shardi ficlu shardiga wadaalika kaasi ka qowlihi tacaalaa alla qowlkii oo kaleba weeyi qul waxaad tidhaha nebi maxamedow tacaalow kaalaya atlu aan idinku dul akhriyee taqadama waxaa xagga hore maray adalabu dalab wa huwa dalabku tacaalow ficilka tacaalow ey waa amar wata'akhara waxaa gadaal maray almudaaricu mudaarica almujaradu laga qaawiyey min alfaa'i fa wa huwa kaasina atluwa ficilka atlu'a wa qusida bihi waxaa looga qasday aljazaa'u jaze ayaa looga qastay id ilmacnaa macnuhu waxaa weeye tacaalow kaalaya fa in ta'tuu haddaad timaadiin atlu calaykum waan idinku dul akhriyi fa tilaawatu tilaawada calayhim dushooda lagu akhriyayo musababun waxa laga sabab musababatun waxaa laga sababay can maji'ihim imaatinkooga falidaalika sidaa darteed jusima waa la jasmiyey wa calaamatu jasmihi calaamatuljasmuhuna xadfu aakhirihi waa xagga dambe in la xadfo wa huwa lwaawu waa wowga e. wa qowli shaaciri iyo gabayaaga qowlkiisa oo kaleba weeyi قفنا بك من ذكرى حبيبين ومنزلين bisiqdil wa bayna daquuli faxawmaliin gabayga waxaa tiriyey nin imruulqays la odhan jiray oo suugaanta carbeed meel adag kaga jira ama loo arko balaaqadiisu inay aada u badnayd xaqiiqatan gabayga uu ka tirin jiray qifaa nabki min dikraa xabiibin wa mansilin qifaa nabki labadaa kelmadoodoo qura ayay culimmadu u arkeen boogagidil inay noqonayaan qifaa nabki qifaa labadiinana u istaaga ama qifaa war istaag nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan la oyno wa mansilin iyo guri xasuustii aan la oyne war bal istaaga buu yidhi an xabiib iyo gurigiisii oon xasuustay midan jecelahay iyo gurigiisii oon xasuustay ayaan la oynaynaaye bal istaaga buu yidhi waxay ka dhigan tahay ereyga kifaa qole waxay idhahdeen alifkaasi waa litatniya laba qof buu la hadlayaa laba qofoo la socday bay ahaayeen xaqiiqatan ula socday riwaayadda ahdaliyiintu ay wariyaan waxaaba way ninkan aabbihii gabayaabu ahaa markuu nin wey noqday gabayga laga waayey ayuu laba nin u dhiibay oo iga soo gowraca buu yidhi labadii nin baa meeshii ay ku gowracayeen u sii kaxeeyey iyagoo midiyihii sita dhexda markay marayaan ayuu yidhi qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin kolka qifaa waa labadii nine aabbi udhi aabbihii uu dhiibay ayuu la hadlayaa qolana waxa idhahdeen war ninku gabayga markuu tirinayo cidba lama soconine qifaadu tasawur baa jira inta badan qofku cidda ka agna dhow buu la hadlaa carabta inta badan laba qof baa ninka la socon jiray waxaa la socon jiray ka adhiga u eegaya iyo ka geela u eegaya labaduba way la socon jireen kolkaa bahalkii badnaayee jiray saxaarahan carbeed iyo carrigan iyo gee dhulkan carabtu ay deganayd ayaa kalifi jiray saddexdaas inay israacaan ninku hadduu keligii yahay uu hadlayo dee wuxuu sawiran jiray ayo labadii qof buu sawiran jiray qifa istaaga labadiinanow waa laba maskaxda uu ka sawirtay qole waxay idhaahdeen war istaag weeyaan ah oo qof quruba la hadlayaayo alifkani waxa weye nuunu tawkiid buu kasoo qalboomay qifan war istaag buu ahaa qifan war istaag nuunu tawkiid khafiifa qole waxay idhaahdeen qifaadu waa qif qif qura bay ahaydoo wuu ku celceliyo labuu ka dhigay qifa qole waxay idhaahdeen luqad ayaa jirta qofka qura labada sidooda ula hadasha war qif istaag qifa istaag markaa ha la yidhahda qifa sidaa doontaba ka dhig istaag qofku goormuu istaagaa wax weyn oo socodka uu la wadan kari waaye markuu ku dhaco waxay ka dhigan tahay haddaba ninkani anaa istaagayo ma odhan isagu si toosoo khiyaar la-aana buu isku taagay kii la socday buu leeyahay istaag wuxuu yidhi waxa igu dhacay waxaanan anu socodka la sii wadan karayn anigu istaagayba waad i aragtaa adna isla kay taag buu yidhi waxay hayaa wax sahlan maahe adna ila joogso haddana waan ooyayaaye adna ila oy buu yidhi waan ooyayaaye adna ila oy waa hadal runtii aad iyo aad baraaqo badan ay ugu jirto maxalu shaahidkeennu waa ereyga nabki ah ficil mudaaric oo dalab dhacay oo fa'dii laga xadfay oo la jasmiyey weeye kifaadana amara kifaa istaaga nabki an oyne xadfu xarfulcilla wahiyalyaa waalkasratu qablahaa daalatun calayha halka ayaa lagu jasmiyey kifaa istaaga labadiinanow ama kifaa war istaag nabki aynu oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii aan la oyno wa mansilin guri xasuustii aan la oyno xabiibka iyo guriga oo bisiqdi liwa meesha dooxu uu ku bacaado ku sugan oo bayno dakhuuli dakhuul barhtamaheyga kusii sugan fa xawmalo haddana xawmal kaga sii sugan culimmada qaar baa sugaanyahanka carbeed iyo culimmada adabka ragga qaar baa yidhi fa'da fa ku jirtaa waa khaladoo waxawmal bay ahayd bay yidhaahdeen bayna dakuuli waxawmalin ragga ruwaadaa qaar baa anfiyey fa'daa oo yidhi khalad baanu u haysanaa fa'da faxawmal ku jirtaa waayo waxay khalad u tahay bay yidhaahdeen fa'du tartiib bay sheegtaa marka la yidhaha gurigaasi bisiqdi liwaa buu ku sugan yahay halkuu dooxu ku bacaado halkaa dooxu ku bacaado bal hana loo sheego waa bayna dakuuli waxawmal ereyga baynihi laba shay buu dhex dhacaa labadaa shayna tartiib fa'a waa ka mamnuuc labada shay ee baynadu ay dhex dhacdo tartiibka fadu waa ka mamnuuc waa bayna dakhuuli waxawmal oo dakhuul oo meel ah iyo xawmal oo meel ah labadaas u dhaxeeya haddaba labada uu dhaxeeya fa layskuguma cadfi karo itifaaqan waa mamnuuc in fa layskugu cadfo taasaa ku kaliftay inay yidhaahdeen fa'dani waa khalad oo waxawmal bay riwaayaddu ahayd ilayn haddii macnuhu uu yahay siqdiliwaha meeshan siqdiliwaha ee dooxa uu ku bacaado ayaa u dhaxeeya dakhuul iyo xawmal hadii labadaa la yidhaa fa'du mamnuuc bay noqon waxaynu leenahay macnuhu maaha siqdiliwaha ayaa bayna dakuul faxawmala dakuulkan qura ayaa dhul aad u ballaadhan ah waxay ka dhigan tahay bisiqdiliwa buu ku sugan yahay siqdiliwaha oo bayna dakuuli dakuul bartamaheega ah dakuul qura ayuu dhex dhacayaa dakuulkiibaa meel fara badan noqday oo lasii kala qaadqaadaya faxawmal haddana xawmal dhexdeeduu kusii dhex dhacaya waa adigoo yidhaahda war halkeed joogtaa markaasaad odhanaysaa waxaan joogaa somalilan baan joogaa hargeysaan haddana kasii jooga eeg waa laba meelood oo kala duwan laba magacoo kala sarreeya weeye kolka sidaasoo kale ayuu macnahani noqonayaa oo fa'du sax bay halkaa ku tahay wax alla wax khalad ah oo fa'da aan ku sheegaynaa ma jirto qifa istaaga nabki an oyno min dikraa xabiibin xabiib xasuustii iyo wa mansilin guri xasuustii aan la oyno xabiibka ama guriga oo bisiqdi liwaa dooxu halku ku bacaado ku sugan oo bayno dakhuuli dakhuul bartamihiisa ah fa xawmal haddana meesha xawmal la yidhahda bartamihiga ah wa taquulu waxaad odhan i'tinii ii kaalay baad odhan ukrimka waan ku sharfinaya ereygaa ukrim baan u socdaa i'tinii oo amara buu daba dhacay wahal taatiinii may iman uxadidka waan kuu sheekaynaya wahal taatiinii kitaabkaygu halkaa wuu khalday wuxuu leeyay wahal ta'tinii buu leeyay wahal ta'tinii ta'ti ta'daa iyo niidii buu israaciye ta'da inay ya ka dambaysaa la doonayey wahal ta'tiinii baan doonaya ti kiinaasi ti buu qoray sow maaha kaasaa saxa wahal ta'tii baa la doonayey wahal ta'tiinii wahal ta'tiinii annaga ta'da iyo nuunkaa isku xiga wahal ta'tiinii baa qoran kolka kaa iska ilaaliya waa khalade sabab ya loo xadfaan meesha oolin wahal ta'tiinii war ma ii iman uxadidka waan kuu sheekaynaye maxalushaahidkeennu waa uxadidka ilain ta'ti buu daba dhacaye walaa takfur warniyahu ha gaaloobin tadkhul iljannata jannadaad geliye waa tadkhulsha nahyi bay daba dhacday walow kaana hadduu ahaan lahaa almutaqadimu ka xagga hore marayaa nafyan hadduu ahaan lahaa ow khabaran khabar hadduu ahaan lahaa muhbatan la sugay lam yujzam lama jasmiyeen alficlu ficilka lama jasmiyeen bacdahu isaga ka sii dambeeya lagama yaabo in ficilkaa la jasmiyo falawalka koobaad naxwo maa taatiinaa noo iman maysid tuxadiuna adoo noo sheekaynaya tuxadiuna waad iska godi ereyga tuxadiuna ah sababtuna dalabuuna daba dhicinoo maadana naafiye ah waa birafci tuxadiuna waad godaysaa wujuuban waajibnimaad u godaysaa walaa yajuusu ma bannaana laka adiga kuuma bannaana jasmuhu in la jasmiyo jasmuhu ma bannaana waqad halida waxaa gafay fii daalika kaa waxa ku gafay saaxibu ljumal sheekha kitaabka jumalkaa qoray baa gafay wahaani ka labaadna waa hadduu khabar xagga hore maro naxu anta adigu taatiinaa waad noo imanaysaa tuxadidunaa adoo noo sheekaynaya ereygan tuxadidunaa ihi waad iska godi ilayn dalab ma daba dhicine khabar bay daba dhacdaye oo anta taatiinaa ahe birafci tuxadidunaa tuxadidunaa baad rafcin wujuuban waajibnimaad u rafcin biitifaaqi naxwiyiin naxwiyiintu say isku waafaqeen wa amaa qowlulcarabi carab qowlkeega hadal waa jira carab laga wariyey oo odhanaya itaqa allaaha ilaahay waxaa ka baqay imru'un qof baa ka baqay qofka oo facala sameeyey khayran khayr sameeyey yusab calayhi waa la abaalinayaae yusab sow kuwaa yusab ay iska jasmiyeen waxaa ka horeeyaa kiyo khabar ah itaqa allaaha kiyo khabar ah itaqaada iyo facaladaba amar baa looga jeedaa markaa liyataqi allaaha ilaahay ha ka baqo imru'un qof ilaahay ha ka baqo oo wal yafcal ha sameeyo khayran ha sameeyo yusab calayhi waa laga abaalinaye amarkaas ayaa halkaas ereygaasa ah amar lagu awilaya biljasmi wajhu waxaa lagu jiheeyey anna taqallaaha iyo wa wafacala wainkaana ha ahaadaan ficlayni laba ficli maadiyayni oo labaduba maadiya daahiruhumaa daahirkooguna alkhabaru khabara ilaa an almuraada ka looga jeedo bihimaa iyagu adalabu waa dalab walmacnaa macnuhu waxaa weeye liyattaqi llaaha ilaahay ha ka baqo imru'un qof ha ka baqo oo walyafcal ha sameeyo khayran khayr ha sameeyo wakadaalika kaa waxaa la mida qowluhu tacaala ilaahay qowlkiisa ayaa la mida yaa ayuha aladiina aamanuu war kuwa iimaanka lahow hal adullukum ma idin tusiyaa calaa tijaaratin tijaaro iyo ganacsi tunjiikum idinka badbaadinaysa min cadaabin aliim cadaab iscunaya ama cadaab xanuun badan ganacsi cadaabka aad kaga badbaadaysiin maydin tusiyaa buu ilaahay yidhi tu'minuuna waxaad rumaynaysiin billaahi ilaahay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa wa tujaahiduuna waad ku dagaalamaysiin fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa biamwaalikum maalkiinna iyo wa anfusikum hantidiinnaba daalikum kiina ayaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax garanaya yakfir lakumuu idinka dhaafi kolkaa dembiyadiinnana ereygaa yakfira ah, waa ficil mudaaric oo la jasmiyey wuxuu daba dhacay tu'minuuna buu daba dhacay tu'minuunana xasba daahir khabar baa la moodaa haddaba tu'minuunadani khabar maahae amar baa looga jeedaa waxay ka dhigan tahay litu'minuu rumeeya bilaahi ilaahay rumeeya wa rasuulihi rasuulkiisana rumeeya wajaahiduu jihaada fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa biamwaalikum maalkiinna iyo wa anfusikum hantidiinnaba ku jihaada daalikum kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan in kuntum haddaad tihiin taclamuun kuwa inuu wax garanaya oo aqoon leh yakfir lakum wuu idinka dhaafayaa ilaahay markaa yakfirtaasi waxay daba dhacaysaa oo makfiratu dunuub wuxuu ka dhashaa iimaanka ilaahay iyo rasuulkiisa aada rumayso dariiqa ilaahayna naf iyo maalba aada u hurto dembigaagoo la dhaafaa ka dhalanaya fajazama wuxuu ilaahay jasmiyey yakfir liannahu isagu jawaabun jawaab buu u yahay liqowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisa tu'minuuna billaahi wa rasuulihi wa tujaahiduun uu yidhi waa likownihi ahaanta fii macnaa aaminuu aaminuu macnaheegiibay sidataa wajaahiduu macnaheegiibay sidataa walaysa jawaaban jawaab uma aha lilistifhaami istifaamka istifaamka hal adullukum ma idin tusiyaadaa jawaab uma aha waayo haddaan hal adullukum bay daba dhacday idhaa waxaa lagu odhanayaa dembigoo la dhaafo ma laga helaa dariiqa saxda oo lagu tusaa ma dembigaago la dhaafaa ka dhalanaya mise waxaa laga yaabaa in dariiqa saxdaa lagu tuso ad haddana raaci weydo dariiqii saxdaa inta lagu tuso ayaa mararka qaar haddana aad raaci waayeysaa lianna gufraana dunuubi dembiga dhaafidiisu laa yatasababu kama sababmo can nafsi dalaala dalaalada nafteeda bal can iliimaani iimaanka ayuu ka sababmaa waljihaadi iyo jihaadka ayuu ka sababmaa walow lam yuqsad haddaan loola qasdin bilficli ficilka alwaaqici dhacay bacda dalabi dalabka dabadi aljazaa haddaan loola qasdin imtanaca waxa mamnuuca jasmuhu in la jasmiyo ka qowlihi tacaala alla qowlkiisa oo kaleba weeyi khud qaad nebi maxamedow min amwaalihim hantidooda ka qaad sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqada oo tudahiruhum aad ku dahiraysid ereygan tudahiruhum ah waa layska goday waayo hadda amar bay daba dhacday khud ah macnuhu ma aha mar haddaad qaadaba waa dahiri ma aha macnuhu waa sifo oo tudahiruhum jumladan ficiliyadee mudaariciyadiihi waxay nacti iyo sifo u tahay sadaqatanta ka horaysa khud qaad min amwaalihim maalkooga sadaqatan sadaqo sadaqada oo tudahiruhum aad ku dahiraysid fa tudahiruhum jaza haddaba loogama qastin way kala dhalanayaan ma aha qaadidda ayuu tadhiirku ka dhalanayaa ma aha fa tudahiruhum marfuucun waa la rafciyey biitifaaqi lquraa'i quraadu say isku waafaqeen wain kaana haba ahaado masbuuqan mid lagala hormaray bialabi alab mid lagala hormaray wa huwa isaguna khud weeyi ficilka khud ah waa likownihi ahaantiisa laysa midan ah, laysa maqsuudan midaan looga jeedin bihi isaga macna aljazaa halkaa macna aljazaa ma yidhi macnan un buu yidhi muxuu yidhi macna in ah wain kaana masbuuqan wain kaana haba ahaado masbuuqan bialab mid dalab lagala hormaray wahuwa khud weeyi likownihi ahaantiisa laysa maqsuudan bihi mid aan loola qasdin uu yahay dalabkii dalab baan loola qasdin laysa maqsuudan bihi loogama qasdin macnaa in macnaa in ta'khuduu haddaad qaadiin minhum iyaga sadaqatan macnaa in ta'khud haddaad qaado minhum iyaga sadaqatan haddaad ka qaado tudahiruhum waa dahiri sidaa loogama qasdin macnaadu waxay mudaaf u tahay inta ka dambaysa o dhan macnaa in ta'khud minhum sadaqatan tudahiruhum hadalkaa macnihiisa loogama qasdin wainamaa uriida waxaa looga jeedaa khud qaad min amwaalihim maalkooga sadaqatan sadaqa ka qaad sadaqada oo mutahiratan dahiraysa sadaqa dahirta ka qaad sadaqa dahirta oo hantidooda dahiraysa eh, ka qaad fatudahiruhum sifatun bay u tahay lisadaqa walow quri'a biljasmi jasma haddii la akhrin lahaa calaa macna aljazaa'i jazaha macnihiisa kii oo looga jeedo lam yamtanic ma mamnucnoomeen filqiyaasi qiyaaska carabi ahaan mamnuuc ma noqdeen kamaa quri'a sida la akhriyey qowluhu tacaala alla qowlkii oo kale sida la akhriyey fahabli ilaahow ii hibee min ladunka agtaada ilaahow iiga hibee weliyan weli ilaahow ii hibee weliga oo yarisunii aniga idhaxla ilaahow weli idhaxla ii hibeeyo isi haddaba yarisunidaasaa la akhriyaa birafci waxaa kaloo la akhriyaa biljasmi calaa jacli yarisunii sifatan liweliyan marka la rafcinayo calaa jacli yarisunii yarisunii baa laga dhigayaa sifatan tilmaan liweliyan lafdiga weliyan ay leedahay weliyan baa sifo u tahay wa biljasmi jasme ayaa la akhri calaa jaclihi kii oo laga dhigayo jazaa'an jaze laga dhigayo lilamri amarka looga dhigayo wa haadaakani bikhilaafi qowlika qowlkaaga ayuu khilaafsan yahay i'tinii ii keen birajulin nin ii keen ninka oo yuxibu allaaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisabaa jecel fainahu laa yajuusu fiihi b kuma banaano dhexdiisa aljasmu in la jasmiyaa yuxibu daasi waayo keenidda kama dhalanayo xubbiga ilaah iyo rasuulkiisa uu jecel yahay liannaka adigu laa turiidu ma doonaysid anna maxabbata arajuli ninka maxabbadiisa lilaahi iyo walirasuulihi uu jecel yahay musababatun in laga dhaliyey oo laga sababay can ilityaani keenidda bihi isaga la keenay kamaa turiid sidaad uga jeedo fii qowlika iitinii ii kaale ukrimka waa kun ikraamku wuxuu ka dhalanayaa imaatinka biljasmi lianna alikraama ikraamku musababun waxaa laga sababaa can ilityaani imaatinka wainamaa aradtu waxaan u jeedaa itinii ii keen birajulin nin ninka oo mawsuufin lagu tilmaamay bi haadihi sifati sifadanun lagu tilmaamay waclamniyo waxaad ogaataa annahu laa yajuusu inuuna bannaanayn aljasmu jasmo inuuna bannaanayn fii jawaabi nahyi nahyiga jawaabkiisa ilaa bishardi an yasixa inuu asaxo shardiga a ah mooyaane taqdiiru shardin shardi qadaridii fii mowdicihi meeshiisa la qadaro shardigaasoo maqruunin lala xidhiidhiyey bilaa annaafiya laada naafiyada maca sixati almacnaa macnaha saxiixnimadiisa miciga wadaalika kaasi naxwu qowlika waa qowlkaagoo kale laa takfurha gaaloobin tadkhul waxaad geli aljannata janno ayaad geliye laa takfur tadkhul aljannata walaa tadnuha u dhowaan min alasadi libaaxa u dhowaan taslam waad badbaadiye fa innahu low qiila haddii la yidhaha fii mawdiciima halkooga ilaa takfur haddaadan gaaloobin tadkhul aljannata jannada ayaad geli wailaa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa taslam waad badbaadi saxa uu saxiix buu noqonayaa bikhilaaf waxase uu khilaafsan yahay hadalkan dambe laa takfur ha gaaloobin tadkhulu naara naar baad geliye tadkhuludaa lama jasmin karo waayo haddii laa takfurta in ilaa lagu bedelo sax noqon maaya macnuhu walaa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa yaakuluka uu ku cuniye yaakuludaa lama reebi karo iyadana waayo haddii laada hore halkeega in laa lagu bedelo macnuhu khalad buu noqon fa innahu mumtanicun mamnuuc weeyi fa innahu laa yasixu ma ansaxayo an yuqaala in la yidhaahdaa ma ansaxayso ilaa takfur haddaadan gaaloobin tadkhuli naara naar baad geli war haddaadan gaaloobin naar baad geli macnahaasi sax maaha wailaa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa yaakulka wuu ku cuni macnahaasi sax maaha walihaadaa sidaas darteed ajmacad waxaa ijmaacay asabcatu toddobadiiba way ijmaaceen cala arafci waa toddobada qaari cala arafci rafco ayay ku ijmaaceen fii qowlihi tacaala alle qowlkii walaa tamnun oo waxa la bixin tastaksiru adigoo badni ku dalbaya adigoo badni wax badan buu bixiyey in lagu yidhaah doonaya waxa la bixin liannahu laa yasixu ma ansaxayo an yuqaala in la yidhaahdo ilaa tamnun tastaksir haddaad mannaysan weydo waad badsanaysaa macnahaasaan ansaxayn walaysa haadaakani bijawaabin jawaab maaha aha wainamaa waa tastagsirtu jawaab ma aha wainamaa huwa fii mowdici nasbin meel nasbe ayuu yaallaa cala alxaali xaalanimo ayaa tastaksiruda lagu nasbinayaa jumlada ah min adamiiri damiirkaa laga xaalaynayaa fii tamnun walaa tamnun ha galladaysan tastakir adigooba adigoo waa xaalo ereygan saa ku macnayn jirnay fakaannahu qiila waxaaba la moodaa in la yidhi walaa tamnun warniyaho hala bixinoo ha galladaysan mustakiran adigoo badsanaya wa macna alaayati aayadduna waxaa weeye macnaheegu anna allaaha ilaahay tacaalaa sareeye nahaa wuxuu ka reebay nebiyahu nebigiisa sala allahu calayhi wasalam can an yahaba inuu siiyo shay-an shay inuu siiyo wa huwa yadmacu isagoo hunguraynaya an yatacawada inuu ciwad qaato min almawhuubi lahu ka mawhuubi lowga ee wax loo hibay inuu ka ciwad qaato agtara in ka badan min almawhuubi wixii uu siiyey war markaad wax bixiso waxa aad bixisay wax ka badan ha raadinin baa la leeyahay markaa fa in qulta haddaadi tidhaa famaa tasnacu maxaad ka yeeli biqiraa'ati alxasani albasri xasanulbasri ayaa akhriyey tastaktir oo reebay biljasmi qultu waxaan odhanayaa yaxtamilu waxa suurtagal wuxuu badhaa alaaata awjuhin saddex weji jasmaha xasanulbasri saddex weji ayuu badhaa axaduhaa midkood an yakuuna bedelan waa inuu bedel ka yahay min tamnun walaa tamnun hahagaladaysan tastakir ha badsan saas oo kale bedel oo kale ayuu noqon karaa kow inaynu bedel ka dhigno suurtagal weeyi waa wejka koobaad wa haani ka labaad bedelan min tamnun kaannahu qiila waxaba li laa tastaktir oo kale ey laa taraha u arkin maa tucdiihi ka aad bixinayso kasiiran wax fara badan wa haani ka labaadna an yakuuna waa inuu yahay qadara mid qadaray alwaqfa calayhi in lagu dul waqfiyayo tastaktirta wuxuu u reebay likownihi ahaantiisa ra'sa aayatin aayad madaxeeduu yahay ra'sa aayatin culimmada qiraa'aadku ilaahay khayr ha siiyee waa niman aad u xishood badan ra'sa aayatin macnihiga maad garanaysaa waa aakhira aayatin laakiin waxay ka xishoodeen kelmaddan aakhirka ah bay ka xishoodeen qur'aanka oo dhan ru'uusul aayaad baa la yidhaha ayaddu halkay ku dhammaanayso eeg awaakhir iyo eeg xaggaa dambe ma yidhahdin ra'si aaya bay u qaadeen macnahaasay u qaateen ra'si aaya ayay u qaateen waa istilaax xagga qiraa'aadka marka la joogo ama cilmiga qiraa'aadka marka lagu jiro ayaa kelimatu ra'su aaya maalin dhoweydna waxaan soo maraynay ikhtilaafku cilmiga qiraa'aadka macnuhu leeyahay likownihi ahaantiisa ra'sa aayatin uu yahay aayad dhammaadkeed aayad dhammaadkeed weeyaan oo halkii lagu waqfiyeyeybe waa in la reebaa mar wuu iska reebay markaa waqfigaasuu niyooday fasakanahu wuu sukuuniyey liajli lwaqfi buu u sukuuniyey uma wasalahu wuu xidhiidhiyey biniyati lwaqfi waqfigii isagoo niyeysan wahaaliu mas'alada saddexaad an yakuuna waa inuu yahay sakanahu mid sukuuniyey litanaasuri ru'uusi ru'uusi alaayi aayadaha dhammaadkooga ama aayadaha madaxooga dambe dhammaadka ah ayuu u munaasabeeyey aayadaha wada reeban wahiya faandir fakadir fatahir fahjur aayadihii way wada reebmeen waad aragtaa aayadaha wada reeban ayuu tastakfir u munaasabeeyey oo markaasuu tastakfir iyadana yidhi halkaa waxaynu kaga soo baxnay qodobka koobaad ee sidaynu ognahay hal ficilka ljasminaya waana dalabka qodobka loo yaqaano waa dalabka shan ereybaa hal ficil jasmiye buu ina yidhi dalabka xabadda koobaad buu ka dhigay waxaad ogaataa haddaba dalabku keligii waxba ma jasmi eh, mutafaq maaha inuu isagu wax jasminayaa waaba qowl laga xoog badan yahay baynu odhan karnaa qowlkan sheekeenu qaatay ee dalab wax jasmiye ah waxaa ka fiican inaad tidhaahdo ficilkan la jasmiyey waa jawaabu dalab oo waxa ka xadfan in iyo ficlu shardi baa ka xadfan in iyo ficlu shardi insha allah athani ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam